الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى bاب من استعاaذ من الدين wuxuu ku saabsan yahay man istacaada qofkii ka magan gala alle min addayni dayn daynta qaadashadeeda waxaan soo maray xadiidkii nabiga alayه الsalaam uu yihi man akhada amwaala الnaasi yuriidu adaaha adda allahu canhu qofkii xoolaha dadka qaataa inuu iska gudana niyadiisu ay tahay allaha ka gudo ama allah ka gudaya waman akhadahaa yuriidu itlaafahaa atlafahu اllahu qofkii u qaata xoolaha dadka inuu xoolahaasi uu dhumiyo ama halleeyo ama baabi'iyo ama la dhuunto ama diido isagana allah xoolihiisa itilaaf ku sameeyo ka halleeyo oo ka laayo ama ka baabi'iyo marka in haddii aad niyad wanaag u qaadanayso oo xoolaha dadka inaad iska bixiso aad rabto markaad ku daangudato kadib inaad qaadato waxba dhibaataa ma laha laakiin haddana min baabi sadid daraa'ici waxyaalaha ku gaarsiin kara shayga aan wanaagsanayn inaad iska ilaalisaa fiican saa darteed bu wuxuu leehay musanifka baabu man istacaada qofkii ka magan gala alle min addayni dayn isagoo ka baqaayo in dhibaato ay u geysato daynta ayada oo diintiisii oo sharaftiisa ay dhaawacdaba qala xadaثna abulyamaan alxakm bn naafic qaala akhbarana shucayb ibn abi xamزata dinar can الzuhriy moxamed ibn muslim ibn cubayd الlahi ibn shihaab الzuhri xa ayuu ku yihi musanifka taxwiil sanad wey min sanadi ilى sanadin xawaala ama xaayil ama ramzu sax ama alxadiiث oo lasoo gaabiyey intaasba waa la yihahda وxadaثna ismaaعiil ibn abi uways weeyaane qaala xadaثanii akي cabdالxamid abu bakr ibn abi uways walaalkiis ismaaعiil ibn abi uways waxaa weeyaan cabdالxamid kunyatu abu bakr ayaa kunyadiisa la ihahda can sulayman ibn bilaali wey can mحamed ibn abi catiiqi can ibn shihaab الzuhri can curwa labada sanad waxay iskugu imaadeen ibn shihaab laakiin waad aragtaayo sanadkaa horea caali ah eh. sanadkaa hore abulyamaan iyo shucayb zuhri toos baa leeday kana ismaaciil iyo walaalkiis oo lambarka labaada sulaymaan oo ka saddexaada moxamed ibn abi catiiq oo ka afaraada ibnu shihaab meeshuu tegay waad artaa marka waa naazil kan dambe laakiin mutaabacadaasa xoojinayso wax tarayso labadii sanad markii la daro qaraabaday ka baxeen in xadiidka qariib la yidhaahdo maxay faaideysaa xadiidka inuu ariib ka baxo muxuu faa'ideeyaa faa'iidadiisa waxay soo baxaysaa cinda tarjiixi ah, tarjiixa markuu imaado haddii ay isku dhacaan xadiidkan wuxuu ka hadlayo xadiid kale ismucaaradaan si kale lagu jamcin waayo waxaa laleeyahay riwaayat اlakari awlaa riwaayada akarkee riwaayadiisu ay casiiz iyo ka badan ay tahay yaa riwaayadaasi qariibka ka horeysa laga hormarini halkaasay tamarada ka soo baxdaa ahmiyada ay leedahay xadiidku inuu tacadud duruqiisa u yeesho mutaabacaadka waxay soo baxdaa cidda tarjiixi marka wax lakala rajaxayo leanna waxaa weeyaa murajaxaadka maxaa kamid ah? waxaa kamida ah ruwaada badan iyo raawiga xadiidka hal nin warinaayo riwaayat اlakthari awla taasaa la dhahaa waxyaala wax lagu rajaxay ka midta an curwata bni zuba an curwata bni zubayrin ana caaishata radia allahu canha curwata bni zubayr haweenetii caaishu ka warinaya radia allahu akhbaratu curwa u warantay ana rasuula اllahi salى اllahu alيh ali wasalam kaana yadcuu wuxuu ku ducaysan jiray fi salaati salaada dhexdeeda nabiga alayh الsalaam wayaquulu wuxuuna dhihi jiray allahuma inii acuudu bika ilah waxaan kaa magan gelayaa min alma'hami dembi iyo wlmaqrami dayn dembi iyo dayn baan ilah kaa magan gelaya bu hi jir nabiga alayh الsalaam aakhiru cumrigiis ducadaas aad u badin jir faqaala lahu nabiga waxaa ku yihi qaa'ilu mid hadlay qof baa su-aalay oo ku yihi qofkaana riwaayo kale caaisha laftirkeeda inay tahay ba cadaysa waa caaisha maa agara maxaa ka badan rasuul allow maa tastaciidu intaad magan garayso yaa rasuul allah min almaqrabi dayn bal ma'am garana iyo dembi ilaahay ka magan galeen dayntu waa mucaamalo dadku ay ku wada shaqaystaan oo tacaamul ah oo qofka waxuunan haysanin walaalow idaymi la yidhaahdo la iska bixiye maxaad si gaara ah ugu tarkiisinoo dembigii oola sintay ood ilaahay oola magangelaysaa qaala wuxuu yihi nabiga calayh salaam ina arajula ninku ama qofku idaa karima hadduu daynoobo xadaa wuu sheekeyni fakadaba been buu ku sheekeen wawacada wuu ballan qaadiyo faakhlafa ballantiina waa ka baxaya muxuu noqday marka dayntii la qaatay wasiirat ila alkhulfi wa ila alkelib laba dembi oo kabaairta kamida oo bale calaamaat lmunaafiq markii laga hadlaayay maxaa la idaa xadaa markuu sheekeynayo kadib been buu ku sheekeeya wa wacada akhlaf labadaa calaamada nifaaqa calaamaadkiisa ee dunuubta waaweyna wasiilada waxaa dembigu dayntu wasaaisha ku gaarsiin bay noqon kartaa marka min baabi sad daraa'ici almuusilati ila lmuxaramaat waxyaalaha daraaicda ee wasaaisha ee ku gaarsiin kara xaaraamta walow asal ahaan ayadn xaaraam ahaanine inay ilahay ka maagasho wasalaamatu laa yacdiluhaa shay nabadgelyadana wax ka fiican male inaad nabadgasho marka idaa harima xadaa fakadaba wawacada faakhlaf waxay kale yihiin qofkan goynta lagu lahaa marra wuxuu ka waramayaa mustaqbal marra wuxuu ka waramayaa maadi labadiiba khalad buu galay idaa xadaa hadduu sheekeeyo can maadihi war maxaa kugu dhacay markii la yidhaahdo fakadaba been buu sheegi wixii maadi lahaa war maxaa kugu dhacay waa ku keri soo muddada lama gaarin wax maali oo tagaa la weydinaya maxaa dhacay maaligiisi buu ka warramay marka wuxuu leeyahay waxaasa igu dhacay waaas waxaasuu leeyahay marka fakada been buu sheegay waacaddadan waxaa weeyaan mustaqbal maxaad samayn doontaa dayntii maxaad ka leedahay markii la dhaho wacada fa akhlafa intuu yabo ballan hadda cusub u dhigo ayuu ballanteedana ka baxaya marka maadi iyo mustaqbal labadaba qofku waa ku xadgudbay wey kadaba can maadiihi wa akhlafa an mustaqbalihi labadaba labadaba dembi buu ku galay waana laba dembi oo waaweyn oo dunuubta kabaa'irta kamid aho min calaamaati nifaaq weliba la dhihi karo nabig alay slam yihi ahaatee laakiin qofka daynta hadduu ay qabsato wax lagu ordama ahee niyadiisa hagaajisto si xadiidkii kale aan u camal siino xadiidkii ahaa man akhada amwaala naasi yuriidu adaa dallah iyo nabiga alay salaam soo marray inuu ka qaatay yahuudi arrimahaas o dhan waxaa weeye fi xaalat alxaaja wadaruura maca xusni niya niyadana ay fiicanta oo inaad ka bixisaad rabtaa xoolaha dadka inaad wadadaad ku dhaci laheed aad dayn ka dhigata maaha kan ka qaad mid kalan ku aqoonin ka qaad ku kalan ku aqoonin ka qaad taasna marka dhibaataa baabu salaati calaa man qof in lagu tukado taraka ka taga daynan dayn xadiidka hadda laga hadlaayo daynta laga cudubilaysanaayo macnaheedu inaanan ahayn qofka daynta qaba dambiile inuunan ahayn ayuu haddana u keenay musanifka mar kastaoo dayn qaadata dambiile inaadan ahayn oo lagugu tukan karo haddii daynta adi wax kaa bixiyo la helo haddii dawladdu aadba kafaalo qaado haddii ninkii imaamkaa uu la wareego haddii aad wax ka tagto asalaatu calaa man taraka qofka ka taga daynan dayn xadaana abulwalid adayaalisi hishaam bin cabdilmalik qala xadaثna شhucbaة بن الxajaaج الwasidi عan cadiy بn haabiti عan abi xaazim salman الأshعي عan abi hurayraةa dawsi radي الlahu canhu عan الnabiyi salى الlahu عalيه وalih waslama qaala man taraka maala ninkii intuu dhinta xoolo ka tagaa faliwaraثatii dadkii dhaxalkiisa lahaabaa yaa xoolaha iskale riwaayo kale falicasabati casabadiisa iyo qaraabadiisaa iskale xooluu ka tegey shaqo kuma lahaa nabiga alayه الsalaam iyo dadka aimada ee muslimiinta hogaaminayo xoolihii hebel uu dhintay wax naga siiya ma dhahayaan waxba laga qaadi maayo sida haniimadoo kale khumusulkhumus iyo wax laga qaadi maayo faliwarahatihi waman taraka ninkii ka tagaa kallan culays buu ka tegey kalligaasi dayntii baa soo geli awlaad iyo caruur iyo dayaac baa riwaayo kale ku dartay dayaacan ciyaalkii baa soo geli fa ilayna ayuu nabiga alay slam yihi annaga xagga annagaa loo soo celinoo dayntan waan ka bixinaynaa agoontuu ka tegayna annagaa maaranayna oo masaalixda caamkee dowladda loogu talagalay inay maaraysa waxaa kamid a ah agoonta uu istaagidayda kamid yaa kamid a ah. waman taraka kallan culays ayuu ka tegay daynta kamid a ah, iyo dadkaa yararka iyo haweenka iyo dadkaas wadi karin fa ilaynaa annaga xagga annaga ayuu usoo laabanaya arrinkaas naam qaala xadaanaa xadaanii cabdullaahi ibnu muxamedin qaala xadaanaa abu caamirin cabdimelig ibnu camr alcaqadi qaala xadaanaa fureyx ibnu sulaymaan can hilaal ibni caliyin can cabdiraxmaan bin abi camra can abi hurayrata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh waalih wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi maa min mu'minin qof mu'mina ma jiro ilaa wa ana aniga buu rasuulku yidhi anigaa owlaa bihi oga owleysan fi dunya addunyada iyo aakhirata aakhiraba naftiisana oga owleysan oo hadday noqoto naftiisa waxay u yeelinaysa iyo hawadeeda iyo waxaan aniga amraayo inaa amarkeeda uu qaataan u owleysan hadday noqoto xaggan hadda baabka musanifka uga hadlaayana haddii uu markaa xuquuq iyo ka tagana dushiisa ala saaranay ana dush saaranay faana awlaa bihi fi dunya addunyada iyo walaakhirata aakhiraba aakhirada adduun maanaa ooleysan naar buu nabiga ka badbaadinaya alayh salaam laga yaabo qofku inuu kusii socdaba oo naftiisa xataa ay garan weyday naartan iska ilaali nabiga calayh salaatu wasalaam nooga digaaya oo naga reebaya oo nahaya oo neceelinaya sala allahu alayh waali wasalam iqra akriya buu yihi nabigu alayh salaam sida saxda xadiidka wuxuu raacsan yahay iqraudan waa warka nabiga marfuuci wey iqra-u in shitum haddaad rabtaan waxaad akrisaan annabiyu awlaa bilmuminiina min anfusihim nabigaa awlaa oo awleysanoo dhow bilmuminiina buu u dhow yahay min anfusihim buu oga dhow yahay naftooda ayuu oga dhow yahay waxa ayaga naftooda aynan isku taraynin ama ay naftoodaba xasaday naftiisa xasaday ama uu keeni waayo ayuu nabiga alayh salaatu wasalaam ayuu uhayaa wax isagiiba uu tarsan waayo nabigaa u taraaya calayhi salaatu wasalaam macnaheedu marka waxaa weeyaan waxyi mutli hayru mutli ah oo xadiidka ah buu nabigu calayh salaam hayey wuxuu marka ku xoojinayaa waxyigii mutliga ahaa ila waxyi laba u qaybsadaa mutli hayru mutli axaadiista nabiga alay slam waxyi qur-aankana waa waxyi lakin maxay kala yihiin kan waa mutacabud bitilaawa mutacabad bitilaawa in la akriya la isku addoonsado qur-aanka kanna waxaa waya in la akriya la iskuma addoonsana mutli ma aha axaadiista marka waxaa weeyaan xadiidkan aan ii sheegay waxyiga waa ka misdaaqiisa min alqur'aan alkariim qur-aanka ayaa markaa xoojinaya aayadan bal akriya sidee wuxuu kamid yahay markuu nabiga ka sheekeeyey alayh salaam raximka iyo xiriirinteedi iyo qofkii gooya in ilaahay uu goynayo iyo habaarkeedu ka hadlay iqra'uu in shitum fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqadicuu arxamaku waa ku ilahi uu nabig lah sal l slam aayaddaa soo derishay marka waa dhihi jiray rasuulka alayh salaam si uu iskugu dabaqo axaadiista waxyiga ah iyo qur-aanka mutniga ah ee waxyiga ah faayumaa muuminin muumin alla muuminkii maata dhintaa oo wataraka ka tagaa maalan xoolo falyariu ha dhalo casabatu casabadiisa hadhalan man kaanu qofkay ahaadaanba waman taraka dayna ninkii dayn ka tagaa aw amase dayaacan ayuu ka tegay wax dayacmaayo caruur iyuu ka tegey falyaatinii ha ii fa ana mawlaahu anaa mawlihiisi rasul nabi alay isalatu wasalaam asuldaanu waliyu man laa waliya lah wey ah. nacam aye meeshaas waxaa aye nacam baabu madlu lganiyi dulmun wuxuu ku saabsan yahay madlu lganiyi qofka ganiga ah oo deynta dadka awood ula inuu iska bixiyo madligiisi iyo meelmeelintiisu ulmun waa ulmi iyo aalimnimo wey gardaro wey isagoo heri kara deintu iska bixiy wuu mermerinaya usoo noqo meel kale xoolo kale oon gacantaba ka oolin uu sugaayo countarti baan qaadan doonaa iyo akoontigiisa kama hadlaayo gurigiisa waxa yaalla ma fiirinaayo wax soo socdu yuu dadka ku xidhi le waxbaan kaa siini dad nocaasa jira mogta imtixaan kaa haysto xoolaha maqanu mumur walbaba ayuu dadka ku meermerinaya waxa markaa yaallo oo maba waa lama taabtaan dayntii lagu lahaabu wuxuu ku xidhi waxaan markaasi aan jirin buu ku xidha soo heli karo matlu lqaniyi dulmun waa ulmi dulmigana muxuu ahaa ulumaatu yowma alqiyaama maalinta qiyaama waa mugdiyaal qabriga ayaa qofka lagu mugdiyeynaya oo qiyaamaha lagu mugdiyeynaya walciyaadu billah xadaana musadad ibnu musarhadin qaala xadaana cabdlacla ibn cabdilacla can macmar ibn rashidin alasdiy can hamaam ibni munabihin akii wahb ibnu munabih walaalkiis wey anahu samica aba hurayrata radia allahu canhu uu maqlay صaxiifatu hamaam ibn munabih can abi hurayra la yihahda jirta alimaam muslim markuu ka warinaya hamaam ibn munabih wuxuu dhahaa an hamaam ibn munabih fadakara axaadiia minha buu dhihi fadakara axaadiia axaadiis fara badan oo saxiifada ku jirta markaasu intii maxalushaahidkeed u kasoo qaadana wuxuu dhihi minha waxaa kamida ah kada kaas kuu sheegi walaalkeed wahbi walaalay wahb ibn munabi wahb ibn munabihna waa ninkii dhihi jiray markii la weydiiyey alaysat laa ilaaha ila اllah miftaaxu اljanna laa ilaha ila اllah soo jannada furaheeda ma aha soo kumaana soo maray bukhaari ya jannada furaheeda soo laa ilaha ila اllahu ma aha laguma galo jannada markaasu wuxuu yihi balaa ha laakiin haddaad la timaado miftaaxun lahu asnaan fataxa laka wailaa falaa fura oo ilka haddaad la timaado meesha wuu kuu furi laakiin fura ilka lahayn waxba kuu furi maayo laa ilaha ila اllahu murtaxan oo muqtadayaadkeedii wixii ay xumbaaraysay ee reebaysay ama ay amraysay aan shaqo lala socodsiinin ilan uluuhiyad ilahay u qortay subxaanahu watacala iyo cibaado keligaa baa lagu caabuday cibaadadina lama imaanin cibaadadina lama imaanin hadal aad ku hadashay wey markaas runta qofka laa ilaha illa allahdiisa waxaa tusaysaa inuu cibaadada uu ilaahay u qiray in laga helo marka kuma waxaad la timid buu yidhi furaan ilka lahayn baad la timid wey akii wah binu munabihin anahu samca aba hurayra radi allahu anhu yaquul qaala rasuulu lah sal slam wuxuu yihi madlu lganiyi dulmun ninka heli kara deynta inuu iska bixiyo meermeeriya dadka ee wax kale ku sheeg sheega celceliya waa ulmi dulmi weeyaan buu yihi nabiga alay isalatu wasalaam wuxuu samaynaya baabu lisaaxibi lxaqi maqaal ninka xaqa uu saaxiibka ahe xoolaha ka maqan yihiin waxaa u sugnaaday maqaalu inuu hadloodo wuu hadli karaa dayn baa qofka kaa qabay waa hadashay warniyo maxaad u hadlaysaa laguma eedeyn karo qofkaas maxaad u calaacalaysaa laguma eedeyn karo maxaad ninkaa ooga sheeganaysaa laguma eedeyn karo ha leannahu xaqiisi buu raadin xaqiisana si kale kuma helayo inuu hadlo mooyeen marka asaga eedda ma lehe kan la weydiinaya la rabaa inuu ka jawaabo ka garbaxo wa waxaa laga sheegay can nabiyi sala allahu alayh wasalam inuu yihi layulwaajidi midka heli kara meermeerintiisu layiga iyo matrigu waa isku macno layulwaajidi ka helaayo isagoo heli kara meermeeriya yuxilu wuxuu xalaaleeyaa layigaasi cuquubatahu midkaasi mumaailka eh ah meermeerinayo in la ciqaabo wa cirdahu in sharaftiisa wa lagaga meel lagaga dhacana way xalaaleen hadda wuxuu kuu sheegayaa xukunkiisa muxuu yahay qofka mumaailka ah ee dadka meermeeriya deymaha laga soo saari karin qofka asaga a ah laba shay afka inaad oola baxdo ood caraarato waa xaq baad u leedahay mana noqonaysid qof khiibo iyo xan ku dhacay ma tiid qof dembi ka soo gaarina ma waxaa kaloo kuu banaan in la ciqaabo ood maxkamadda geyso ama aad dacweyso oo deen lagu xabiso oo tiraada ninkaa isaga xool uga wata waan iisin waayey ilaa uu keenaya xabiska laga soo saari taasna xaq baad u leedahay marka tacliiq wey tacliiqan asaga hadda yudkaru siqa tamriid buu ku wariyay laakiin waa saxiix waana dhacdaayo mararka qaar shaahid iyo duruqda qaarkeed wax saas oo kalea markay tahay ama waa mar walba oo uu siiqatu tamriid ku wariyo mucalaqaadka bukhaari ma keento muaridna ma aha inuu daciif yahay qaacidaas mudarid maaha waxaa la arkay in badan isagoo oo seeka tamriid ku wariyey oo xadiidkan uu saxay abu daawud ibnu maajah baana soo saaray mucalaqan tacliiqan abu daawud ibnu maaja fi sunanayhima qaala sufyaan baa wuxuu yidhi cirduhu waxaa loola jeedaa yuxilu cirduhu cuqubatu cirduhu waxaa loola jeedaa yaquulu inuu dhaha banaan madaltani waad meermeerisay wa cuquubatuna waxaa weeye alxabsu inuu xabiso ku fasiray marka waxaa la yihahdaa masalaة tadalum ama tadalum alimaamu الnawowi raximah اllah fi riyaadi saalixiin baabu ma yubaaxu fi min alhiiba maa yubaaxu min alghiiba buu baabaystay xanta banaan muxuu ku daray hadday tahay tadalum qofku dulmiye baad ka sheeganaysaa hadda qofkan ku dulmiyey haddaadan ka sheeganin dulmigii buu kula kor taagnaan inaad dacweyso ama aad dad u sheegatana macnaheeda waxaa weeye wuxuuna raalli ka ahayn inaad ka sheegtay noqon oo dana hebel baa i dulmiyey waa i meermeeriyey xoolii bu isiin laayahay waxaana raallika maaha xanna maxay ahayd qofka wuxuu raalli kayn inaad ku sheegto maheen marka masaladaasi xan banaan wey waa xan banaan dhowr masaluu keenay musanifka imaamu nawowi raximah llah qaala xadaanaa musadad ibnu musarhadi qaala xadaanaa yaxyaa ibnu saciidin can shucbata bni xajaaji can salamata bni kuhaylin can abi salamata zuhri can abi hurayrata radia allahu canhu ata nabiya qaala meesha ku jirta xadfu qaalana way iska badan tahay fi sanadka waxoo dhan ba hadda qaala ku wada jirta qaala wuxuu yihi abu hurayra ata nabiya sala allahu alay wasalam nabigu waxaa u yimid rajulu nin inuu acraabi ahaana soo maray ninkaas yataqaadaahu dayn ka dalbaaya oo daynuu nabiga kulahaa qaalin neef geela oo daynuu nabiga kala nabiga lagu lahaa nabiga deymaha waa qaalin jiray sala allah alay laakiin marka u horeysa la hela waa bixinay fa aqlaba lahu ninkii waa ku adkeeyey nabiga hadalkuu ku adkeeyey xoolahaygii iyo daynteedii waa ku adkeeyey si aan wanaagsaneen usluub aan fiicneen oo saxaabada nabiga ayna ku dhici karin ayuu ala dhaqmay nabiga alayh salaam fahama bihi waxaaba ninkii cindiyo hamiyey oo damcay asxaabuhu asxaabta nabiga yaa waxayba ku sigteen inay gacanta ay saaraan eh, waxay hamiyeen ta'diibahu inay edbiyaan hadduu arkay nabigu faqaala nabiga wuxuu yihi dacuuhu ninkaa ka taga faraha ka qaada fa ina lisaaxibi اlxaqi xaqa qofka uu saaxiibka xoolo iyo xaqiisa ka maqan yahay waxaa u bannaan maqaalan odhahe inuu hadloodo oo uu sheegto calaacalo xoolihiisi baa gubaaya xoolihiisi baa gubaaya oo ka maqan ninka xoolihiisana waa raadsan karaa waana hadli karaa faraha ka qaada buu nabigu sala allah alay wasalam marka waa kii si fiican u abaalguday oo xoolihiisa wax ka fiican siiyey rasuulka calayh salaam ilaa uu ninkii duceeyey baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa wajada maalah qofku hadduu xoolihiisi helo cinda muflisin qof muflisa agtiis fi lbayci beyc ayayna xoolihiisa ku gaareen ninka agtiisa walqaradi dayn laga deynsaday bay ku gaareen walwadiicati xoole ammaano u dhiibtay isagoo lagu ogaaba muflis noqday fa huwa ninkii xoolaha lahaaba axaqu bihi xoolaha u xaqnimo badan yuu ga xaqnimo badan yahay min ayrihi min alghuramaa min hayrihi min alghuramaa kuwa kale ee deymaha ku leh ninkana oga xaqnimo badan macnaha waxaa weeyaan muflis horta waxaa la dhahaa qof xoolihiisa ay iyo daynta lagu leeyahay dayntaaba badanba dayntaaba badan qofkaa marka waxaa banaan in xajri waxdeeda lagu sameeyo oo loo diido tasarufka loo diido marka qofka asaga eh la yihi xoolahan mana gedi kartid mana soo iibsan kartid qofna ma siin kartid la yihi ninkii xoolaha ay ka maqnaayeena hadduu imaado oo ninkaa asaga eh cayrtoobay intaas oo qof ay deen u haystaan intanna hadde waa inaan inin yaryareeyo inyaryaran ini siiya mooyeen hal qof kuma filaa laleh quramadii o dhan baa tuuran asaga wuxuu arkay marka shaygii uu ninkan siiyey ee uu ka gatay de ka gatay asagoon lacagti usoo shubin buu daymabo kacay hebel wuu kacay soo maqan bukhari hebel wuu kacay banki hebel wuu kacay marka in yar baa kusoo hadhay oo dadki deqin marka beecii dhacay isagoo wixii siinin ayuu ninkii muflis noqday dadkii kalaa soo tuurtay marka asaga waxiisii baa muuqda soo ma ahaa neefkiisii muuqday buu kaxaysanaya wuxuu leeyahay neefkaygi waa kan weli waa nool yahay waa muuqdaa neefkaygi dad kale ku shirkoobi mayno wada qaybsan mayno qof iyo xoolihiisa maxaa ka dhexeeya arag baa ka dhexeeya waa kaxaysanaya baabuur buu ahaa baabuurkao sidii u taagan ayuu arkay baabuurkan kuma jiro waxaa la isku leeyahay la shilimaysan doono waa kasoo jiidanaya dadki kale annagana baabuurkan maan fiirsanaynay ma dhihi karaan dayn bay ahayd waa la gooday ammaanaa loo dhiibtay waxaan iisihay baa la yidhi wixii uu hayey isagoo haya yaa muflis uu noqdo xoolihiisii dayntaa lagu lahababati xukunkaasa laga soo rogay oo maxkamaddi baa xukuntay marka waxaad leeda war alaabtaad ihaysaa way waa waa ka qaadanaya wadiicadaa lagu dari mahayo uswatu lquramaa dadka kale ee daynta kulahaa waxa loo qaybinaya lagu dari mahayo laakiin haddii caynu maalihi ay joogto wey waa xoolihiisi naftirkiisa isbedeli waa joogto haddii xoolihii isbedeleen ka waran alwaax bay ahayd alwaax ama baw waxaa tidhaahdaba alwaaxda iyada ahayd ninkii waa qabtay wuxuu ka dhigay kuraas iyo wuxuu ka dhigay sariiro iyo waxba bedelay meeqa musbaar baa ku jirta raangi baa la mariyey intaasoo waxbaa lagu leeyaa kudhex jirta ma dhigi karti anaa waxdaydan u qaadan sarrirtan ma dhigi karti dadkaa kale ee daynta ku leh yaad lamid tahay waa la ogshami waa la iibini wixii aad kaaga soo hagaaga sug baa laleeyahy sug baa laleeyahy suuf bay aheede suufka asaga ahaa maryaaba laga sameeyey bur buu ahaaye galey bay aheed masegey aheede bur baaba laga dhigay bur buu ahaaye waxaaba laga dhigayba rooti a ah iyo waxaa laga sameeyey waxbaa laga dhigay uswat lquraba baa markaa tahay uswat lquraba marka waa in cayntii joogto shardiga koobaad shardiga labaad waxa weeyaan waa in xoolihii daynta qofka aad ku lahayd wax kamida aada qaadanin hadday boqol kun aheed oo konton lagu siiye konton ku dhiman tahay kontonkii baan gaariga u jiidan ma dhihi kartid dadkaasa lamid tahay wax kamidaad kugu baxay shardi saddexaad baa jira ah in qofkii uu nool yahay qofkii hadduuba dhinto xoolihii warao ay la wareegeen warao ay ku wareegtay warahadaasaa la fiirinaya marka duyuuntii ay bixinayeen umaa dhinac ka geli ah, shuruuddaasay marka culamada shardiyaan axaadiis baana laga fahmaysta laga fahmayo qaarkood ku cad marka wuxuu leeyay baabun idaa wajada maalu cinda muflisin qof cayrhtoomay fi lbayci baaci ayuu markaasi uu qofkan ka gatay ayuu xoolihiisa ka helay a ah, wajada wuu helay maalahu maalkiis fi lbayci baac looga qaato ayuu helay cinda muflisin walgaradi dayn looga qaato wlwadiicati amaanuhu u dhibtay bay aheyd fa huwa asagaa xaqu ka xaqnimo badan can gayrihi min alghuramaa buu ka xaqnimo badan yahay bihi bi hada alcayn cayntaas taalla asagaa u xaqnimo badan bi hadihi shuruu shuruudda aan soo sheegnay wey wa qaala xasanu wuxuu yihi xasanu lbisri idaa aflasa qofku hadduu ceyrtoobo oo watabayana ay caddaato hadda mufliskan waxaa weeyaan waa qof xoolaha lagu leeyahay baa ka badan waxbaa ka hor muuqda laakiin deyntaa ka badan wuxuu tirsanayaaba dad baa iska leh iyo ka badanba idaa aflasa hadduu ceyrtoobo watabayana ay caddaato inuu ninkan mflis yahay kayfa see cadaani waxay ku cadaanaysaa bixukmi اxaakimi xaakimkiibaa xukumay oo yidhi laga bilaado hebel maanta mflis weeyaan hala ogaado hadduu mflis weeyaan la yihaahdana tasarufkii maaligaha o dhan baa laga reebaya wax gadi kartid waxna ma soo iibsan kartid waxna ma dh qof ma siin kartid saasaa laleeyahy islaan baan guursado meher baan siiy laguma ogolo waa la hor istaagaya ayib idaa aflasa hadduu cayrtooba watabayanaya caddaato qaadigii baa lam yajuz ma banaana cidquhu cidquhu xorayntiisa walaa baycuhu beyciisa walaa shiraahu iibkiisa midna ma banaana lam yajuz cidquhu inuu wax xoreeyo addoomma u lahaabuu markii la yihi muflis baa tahay buu yihi ooda kasii oo yihi xor baa tiin xor baaba tiin ma xoroobayaan baa laleeyahy waa la diidaya xoolahan dad baaba iska leh laga aqbali maayo shiraa uu soo laga aqbali maayo mawquuf xoolii o dhan waa la isaajinaya wa qaala saciid wuxuu yihi cثmaan بن cafaan baa wuxuu xukumay man اktaضىa min xaqihi man اktaضىa ninkii qaatay oo helay oo magdhowday min xaqihi xaqiisii ayuu qofkii uu ku ka qaatay qabla an yuflisa intuuna qofkii muflis noqonina lagu dhawaaqin fa lahu asagaa iskale intaan lagu dhawaaqin buu xoolihiisii qofkan saansaanka hore uu maqlay suusu socdayba xoolihii buu kasoo qaatay kasoo urursaday fa lahu asagaa iskale laakiin marka iflaaska lagu dhawaaqo shuruudda soo sheegnay baa loo shardini oo laleeyahay haye waxba kusoo gaareen hadda ka hor maya hadduu dhaho waxaa leeyahay cayntii ma muuqato hebel ka ag muuqato markaas shuruuddaas la shardinaya waman carafa eh, cuhmaan radia allahu canhu umu xabiiba nin ay qaraabo ahaayeen ayuu saa ku xukumay waman carafa mataacahu alaabtiisa ninkii aqoonsada bicaynihi naftirkeedi isbedelin fahuwa xaqu biha saa wax qaniman badan saasuu xukumay qaala xadaana axmed bnu yuunus qaala xadaana zuhayr bnu mucaawiyata qaala xadaana yaxya bnu saciid alansari qaala akhbaranii abu bakr bn muxamed bn camr bn xasm ana cumar bn cabdilcaziiz alimaam alcaadil radia allahu canhu ahbarah ana abaa bakr bn cabdiraxmaan bn xaris bn hishaam ahbarah anahu samaca inuu maqlay aba hurayrata radia allahu canhu o yaquulu leh qaala rasuulu lahi sala la alay sl nabig wuxuu yihi aw qaala samictu rasuula allah ama wuxuu yihi samica labadaas sheekh midku ku wariyeyba qaala iyo samica rasuula lahi baan maqlay sal l slam oo yaquulu leh man adraka maalahu xoolihiisi ninkii haleela bicaynihi naf tirkooda oonu isbedelin cinda rajuli nin buu ku gaadha agtiis aw insaanin qof qad aflasa cayrtoobay oo la xukumay fa huwa asagaa xaqu bihi u xaqnimo badan min hayrihi dadkii kale asagaa uga xaqnimo badan oo ka xiga haddii cayntii weyna jirin maxaa la samayn waxaa leeyahay saf soo gala wixii dayn ku lahay oo dhan intii taallay baa marka loo qaybinaya uswat lquramaa ba la yihahda kuwaasaad lamid tahay baa laleeyahy qaala markaa laakiin haddii way muuqato kuma jiro saas qaala اlmusanifu raximah اllah baabu man akhara اlghariima qofkii daynta iska lahaa akhara alghariima hariim markii la dhaho qofka daynta lagu leeyahayna waa lagu magacaabaa qofka daynta lehna waa lagu magacaabaa hariib labadaba hariim baa la yihahdaa markii daynta qofka ku lahaa ee qofka daymeeyey iyo kii daymoobay hadda kan waxa wey man akhara alghariima qofkii daynta kulahaa ninkii dib u dhiga ila alhadi beri aw naxwihi ama laba maalmood oo kale naxwi hadi laba maalmood walam yara dalika arrinkaasan aan u arkin matlan meermeerin waxaan soo marray madlulqaniyi dulmi soo maaha haddii arrintu ayna meermeerin ka ahayn habeenimuu kuu soo dhexdhacay war mehe aminkan bangina ma jire berri ima baa tiri sabtibuu imaaday oo xidhan bunugtiba bal isniinta hanoo ahaataa tiri taas meermeerin ma aha hadba waxay ku xidhan tahay curfiga dadka iyo qofkan qaabka u socdo un baa lagu kala qaadan lam yara dalika madlan waxbaan diyaarinayo xisaab baan ku jiraa yarsug wa qaala jaabir baa wuxuu yidhi ishtada alquramaau dadkii daynta aabbahay ku lahaa aabbihiis fii xuquuqihim xuquuqdoodii bay ku adkaadeen fii dayni abi aabbahay dayntiisii ay ku lahaayeen xaqaasay ugu adkeeyeen buu leeyahay jaabir aabihii cabdullahi bin cumar waa kii shahiiday dayn badan baa lagu lahaa meeqaa lagu lahaa meeqa wusqi halaaثuuna wusqa soddon wuski baa lagu lahaa yani ratirar markaasa yuhuud bun ahaa ninkaas riwaayada qaarkood jamc bay ka dhigtaa inay koox ahaayeen riwaayana hal nin inuu hal nin udhib badnaa baa laga yaabaa marka istadalquraba waxay ku adkaadeen ku adkeeyeen fii xuquuqihim xuquuqdoodii bay aad iskugu adkeeyeen fii dayni abi aabbahay dayntii ay ku lahaayeen xaqaas ayay isku adkeeyeen oo dheen ilaw ilaa xoolahanagana si jaabirow aabbaha unugu lahaa aan ku lahayn fasa'alahum nabiyu sal l nabigaa wuxuu u an yaqbaluu inay aqbalaan tamra xaaidi beertaydan hadda waxa ka soo go-aya safartan ee ka muuqda inay ku kaaftoomaana qaadaanoo fa-aba way diideen war intan ka qaata wiilka oo asagaaba gabdha agoomo fara badan haya deyntii intan qaata oo ku baxa waxaan soo maray baabu muxuu ahaa baabu ish alqisaas mihed walmujaasafa walmujaasafa tamrin bitamrin bitamrin baab noocaasa soo mar u dhow sameen baab maqaasa ya idaa qaasa qaasa marka waxaa weeyaan inay isku isku dhigo wey oo idaa baaca mujaasafatanna waxaa weeyaan wixii lagu lahaa ee la yaqaanaybu wuxuu raba inuu ku bedelo wax geedaha saaran oo marka intaa waxay inii noqoto ku qaata ayay ahayd waxaa kaloo soo marray baab kaloo ah haddii ay xalaaleeyaan hadday xalaaleeyaan oo iska cafiyaan duuna xaqihi qofkii bixiyaa oo dee ay xalaaleeyaan ayadana waan soo maray o iska cafiyaan labadaba waxaa laga fahmay xadiidka jaabir haddana waa kan jaabir markaa wuxuu leeyahy nabiga alayh isalaatu wasalaam baa kala hadlay an yaqbaluu tamra xaaidi beertayda waxaa kasoo goyi doona inay qaataanoo faaba way diideen mayay dheheen waxaa anagii oo dhamaystir rabnaa soddonkii waski falam yucdihim alxaaida nabiga calayhi salaatu wasalaam xaayidkii ma siinin nimankii ma dhihin beertaba qaata ma dhihin walam yagsiruu lahum waxaana ogama goynin yagsiruda waxaa weeyaan lam yaqdac lahum bacdan ina oogama jarin oo u qaata ma dhihin ee wuxuu yidhi haddii aad diideen inaad intan qaadataan iga war dhowra buu wa qaala nabigu wuxuu yidhi saaqduu calaykum qadda berri baa inagu soo kalii doonaa oo kale marka shaahidka musanifka xadiidka wuxuu daliishaday baabu man akhara alqariima ila alqadi berri i ima u yihahdo udadudhiga aw naxwi nabigu wuxuu yidhi saaqduu calaykum qaddan dadkiina quramada ohow deynta kulaho nin kalow berri baa inagu soo kalii buu faqadaa calaynaa waan usoo kalnahay nabigu xiina asbaxa markuu waa berist fadacaa fii amriha fii amariha midhaheedii buu ilaahay ka baryay inuu barakay bilbarakati barakuu ilahay ka baryay nabigu faqadaytuhum markaasaan deena dayntooda u guday timirtii baa ilahay barakeeyey waa kii bixiyey toddoba iyo toban usqina waa usoo hadheen soddonkii intuu bixiyey hadda waxaa weye shaahidku waxaa weeyaan saaqdu calaykum qadar berri baynu usoo noqoni matli ma aha nabigu dantaas nimankan unbuu uxirxidhayaa oo u maqan yahay in xal kale la raadiyu rabaa inuu balberi kasoo wardoonuu rabaa hadday ka tanaasuli waayaan ducadaasna ilaahay subxaanah watacaala uu ka baryo baabu man baaca maal baabu man baaca maala almuflisi qofka mufliska ah ee xoolihiisa iyo dayntiisa dayntiisa ay badan tahay muflis dunya iyo muflis ulaakhira kala jira muflis ulaakhira nabiga waa kay sheegay alayh isalaatu wasalaam ninka qiyaamaha imaan doono isagoo intaas oo xuquuq dadeeda wata oo deen wax allaala wuxuu kusoo daalaya uu soo cibaadaysanayo oo dhan laga qaadan doono waa cayd kan adduunyadana waxaa weeyaan waa midka xoolaha lagu leeyahay dadka kuleeyihiin iyo daynta lagule daynta lagu leeyahay iyo xoolaha u haysto dayntaba badanba marka daynta adduunyada iyo tii aakhara wey labadaas muflis baa lagu kala magacaabay kaasaan dambaana daran walidaliku nabiga alay salaam wuxuu yihi markuu weydiiyey atadruuna man ilmaflisu min ma taqaanaan oo ay dhaheen man laa dirhama lahu walaa mataac nabiga alay slam wuxuu yihi kaas waa lee daran yahay baaba man baaca maali man baaca maala muflisi ninkii mufliska xoolihiisa qofka iskaba tasarufo iibiya aw mucdimi qofkii wax la-aantahaa oon weli iflaas lagu xukumin ayuu xoolihiisi iibiyey faqasamah markaasuu qeybiyey bayna alghuramaai buu uqeybiyey dadkii deynta ku lahaa aw acdaahu asagii buuba siiyey xataa yunfiqa calaa nafsihi suu naftiisa ugu masruufo laba shay baa meesha ku jirta laba masalo waana lafun wa muratab masalada koobaad man baaca maala almuflisi qof muflisa waa ko kan labaadna waxaa weye muflis ma ahoo quramo iyo dad dayn ku leh oo daba tuuran ma jirtee asagaaba gaajo u baktinaya intii uu haystayna dad kale waan siin iyo waan sadaqaysanaya laga soo sheegay mucdan baa la yidhaahdaa qofkii intuu faraha la galo xoolihiisii faqasamahu qaybiyaa hadduu muflis yahay bayna quramaa u qaybiyaa faqasamahuna waxay ku noqon maal bay ku noqon aw acطaahu wuxuu farta ka geliyey qofkii iska lahaa waxan ee mucdamkaa wax la-aanta ahaaye intii yarayada haystayna waan sadaqaysan lahaa asagii buu siiye war adiga cun sadaqa kama asaxayse adaaba gaajo u dhimanay ama dayn lagu leey xataa yunfiqa calaa nafsihi suu naftiisa ugu nafaqeeyo tanna maxay u noqonaysaa waa mucdimkii waa mucdimkii turjumada marka fahan labadeeda daraf laba darafay turjumada ka hadlaysaa labadaa darafna laba xugun baa la kala geliyey man baaca maalalmuflisi ninkii iibiyaa oo faqasamahu bayna alquramaai xagga ku xidh man baaca maalaalmucdimi qofkii mucdimkaa wax la-aan tahaa intii yarada haysta ninkii ka gadaa oo adeena wacdaahu siiyaa asagi xataa yunfiqa calaa nafsihi ugu nafaqeeyo xadiidkaas kasii fahmi doontaa xadaثana musadad bn musarhad qaala xadaثana yaziid bn zureyc qaala xadaثana xusein اmucalim ibn dakwaanki wey qaala xadaثana caطaa ibn abi rabax can jaabir bn cabd illaahi radi allahu canهuma qaal actaqa rajulu nin baa wuxuu xoreeyey gulaaman adoon lahu asaga uu lahaa can duburin gadaal addoonkiisiba wuxuu ku yidhi markaa dhinta kadib xor baa tahay mudaber wey adoonki marka halkaasuu taagan yahay dhimashada kanuu sugaya marka addoonkii buu sadaqeeyey soo maarti oo uu cidqi iyo xoreyn ku sadaqaystay isagana addoonkaasu xoolo ka wax kala maba lahaba daymo kale lagu yeelan karaa isagiibaa baahan faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam baa dhex gale wuxuu yidhi man yashtariihi minii addoonkii buu qabtay nabiga warigaa iga gadanaya ah, suuqiibuuba dhigeeyey rasuulka alayh isalaatu wasalaam faishtaraahu waxaa ka iibsaday nucaym binu cabdillaah nucaym bnu naxaam iyo mujmir ibn cabdilahi waa isku wada mid nucaym ibnu cabdilaahi baa gaday afar boqol buu ka siiyey ama sideed boqol buu ka siiyey riwaayo kale ah, amaanu mia soo mahayn fa akada hamanah lacagtiisi buu intuu ka soo qaaday ninkii uu ka soo gaday nucaym iyuu fadafacahu wuxuu lacagta u dhiibay ilayhi ninkii asaga hay lahaa waxbaan addoonkan xoreeyey ayuu siiyey oo maxaan xorayn intuu dhimashada yaa ka dhiman doono ninkan intaa dhimashadaada uu sugay adigaba gaajo u baktinaaye iska cun bali addoonka markaa mudabarka waa la iibin karaa dib waa laga noqon karaa tadbiirkiisi markuu dhinto unbuu xukunka yeelan oo muxuu aha uluulmaal ka xoroobi marka fa akhada amanu fadafacahu ilayh marka xadiidkan waxaad moodaa wuxuu ka hadlay muxuu marka xadiidkan waafaqsan yahay tarjumada labadeeda daraf daraftee waafaqsan yahay ya mucdimkii soo ma qofkii mucdimkaa wey laakiin riwaayo kale oo nasaa baa jirto oo uu nabiga alayh salaam yidhi war adiga cun dayntan iskaga bixi waqdi canka dayn dayntan iskaga bixi marka daynna waa lagu lahaa oo buu ahaa dhinacna wuxuu ka ahaa mucdama wax la-aana waxna cun waxna daynta iskaga bixi buu nabigu yihi sala allahu alayh waali wasalam ibda binafsika wey xadiid wey naftaada ku bilow adigoo baahan oo deymo kula degeen inaad tirado waxmaan babixini meesha kuma jirto iska bixi horta naftaada ku noole saasuu nabi sala la alay slam baaban wuxuu ku saabsan yahay marka masalada waa masalada ay culammada yidhaahdaan qawaacid اlfiqhi tasarufu الraaci manuuطun biاlmaslaxa tasaruf raaci manuuطun bilmaslaxa ninka mas-uulka ahee raciyada dadka madaxda u ah inuu raciyada xoolahoodii iyo dhulkoodii iyo umuurahoodii khaaska u ah uu dhex galo faragelin ku sameeyo way u banaan tahay hadday maslaxadooda tahay ayaga maslaxadooda maslaxada ama khaas haata ama caam haatee ah, laakiin haddayna maslaxad jirin waxaa weeyaan xoola qof leeyahay ma faragelin karti ma dhexgeli karti sida maalul yatiim oo kale qofka agoonka xoolihiisa ninka haya maxaa la yihi waxaa weeyaan bilati hiya axsan baa layidhi walaa taqrabu maal yatiimi ilaa bilatii hiya axsan dariiqa wanaagsan intaad ugu tasaruftaad agoonka xoolihiisa iibini oo soo gadi taas marka waxba dhibaataa ma laha qaala musanifu baabun idaa aqradahu ilaa ajalin musama aqradahu hadduu qof daymiyo xoolo ilaa ajalin muddo musaman la magacaabay muddo fulaan baan kuu keeni ow ama astajalahu uu dibdhigo fi lbayci baycii ajalahu ajala waa dibdhigay xoolihii bixintoodii fi lbayci bayci qof buu alaab ka gatay alaabta waan kaala wareegay lacagtana galabtaan kuu keeni bu yidhi ajalahu bilbeyc waxba dhibaataa ma laha dayntii waa la heshiiyey lacagtan galabtaan kuu keeni bu yidhi waa beyc ama aqradahu ilaa ajali musaman waxba maba haystaba waxaan galabta kuu keeni ma jirtee xoolahan waan baanaya dayniisii markuu ilaahay siiyana aan ku siiya muddo fulaan iyo qabo marka muddo fulaan baan wax rajaynaya ma dhihi kartaa marka marra waa magac dayneed dayn bay wadataa marra magac beec bay ay wadataa labadaba dhib ma laha wa qaala ibnu cumar baa wuxuu yidhi fi lqardi dayn ilaa ajalin muddo wax lagu kala daynsado laa ba'sa bihi dhib ma laha ida tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musama faktubuuhu bu ilah qur-aanku yidhi wain uiya wain ucطiya haddii la siiyo qofkii daynta laga qaatay afdala wax ka badan min daraahibihi lacagtiisii uu bixiya wax ka badan haddii la siiyo ayadoona dhibaato ma laha maa lam yashtarid hadduuna shardisanin qof baa daynyaa dayn siisay markuu soo celinaayo bu xoolihii kaa qabay iyo ziyaaduu kugu daray hoogo barafuun buu soo raaciyey mobile buu soo raaciyey lacagtii buu wax ku soo daray waad ka qaadanaysaa haddaad adiga shardisanin lakin haddaad tiri daynti waa tan hadhow markaad imaanayso farmadow hala imaan intii un hala soo imaano murtaxane wax soo raaci baa tiri wax soo raaci intaasaan kusugaynaaye <clears throat> taas ribay noqon ma banaana wa qaala caطaa wuxuu yihi wa camr ibnu dinaar huwa ilaa ajalihi muddadiisaas unbaa qofkaasi laga warsugi fi lqardi dayn hadday ahayd muddadaa musamanka unbaa markii la gaaro la dhihi wixii keen wa qaala layth wuxuu yihi xadaanii jacfar bnu rabiica can cabdiraxmaan bn hurmusi can abi hurayra radi allahu canhu can rasuuli اlahi salى اlahu alيه wasalam anahu rasuulka dakara rajula nin buu ka sheekeeyey min bani israa'iil reer banu israa'iilah oo sa'ala weydiistay bacda bani israa'iil qaar reer banu israiilka kamida dayn weydiistay an yuslifahu inuu daymiyo fadafacaha ilayhi kii la weydiistana waa siiyey ilaa ajalin musaman buuna ku siiyey wa hada huwa shaahid intaasoo kaaga soo celiyey xadiidka dhowr jeer oo kalena waa soo maray laakiin fadafacahu ilaa ajalin musama in da in la kala qaato muddana laisku qabto waa banaan tahay sharciga ceebna ma aha dhibna ma laha fadakara alxadiida xadiidkii dheeraan soo marray laba jeer baabu shafaacati fii wadci dayn daynta qofkan lagu leeyahay in wax laga dhimo inaad ergeyso ood shafeecdo dayntii baa ninkii uu bixin waayey waa ku badatay war hebeloo kaale hebel ii raac daynta hayaga yareeye ama adiga baa iska farageliso tiraa war ninka waa ku culustay wax ka yaree oo daynta wax ka dhib asagana marka la yihahdo intii kale hadhakeen xadaanaa muusa binu ismaaciil atbudaki atabudaki qaala xadaثana abu cawaanata wadax can mugiiraةa bn miqsm can caamir bn sharaaxiil الshacbi can jaabir bn cabdilaahi radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi usiiba cabdulaahi cabdullahi baa la asiibay aabihii buu ku jeedaa dhib ma laha khabar hadday tahay aabbaha magaciisa sheegi karta usiiba cabdullaahi wa taraka ciyaalan ciyaal buu ka tagay wa dayna dayn ciyaalkuna waxay ahaayeen toddoba gabdhood waqiila tisca labada way soo arortay sagaal gabdhood ayaa yuu ka tegey keligiiba wax wiila jooga oo u taagan dayn fara badanna duqi waa ka dhintay marka aad bay ugu culustahay xaajada jaabir bn cabdillah walidaalika in badan nabig waa u gacan celinaya oo u taraya waad arkaysaa dartood buu haddana isagoo tabar haynin gabadh sii guursaday marka marka wuxuu leeyahay faataytu nabiya nabiga a marka wuxuu le daynan ciyaalan wa faalabtu ilaa asxaabi aladiina dalabtu waxaan ka dalbay ilaa asxaabi dayni dhe kuwii daynta aabbahay ku lahaa oo hortaagan oo nasiida ku haya waxaan ka dalbay an yadacuu bacdan inay wax iga dejiyaan min dayni dayntiis wax iga dejiya intanna timirtan hadda geedaha saaran u qaata faabow way diideen waa yuhuud wey malcuunina faataytu nabiya sala allahu alيh wasalam nabigaan u imaaday fastashfactu bihi waan ka shafeeca dalbe calayhim nimankaa inuu la hadlo korkooda faabow waa ka diideen nabigana nabi allow kaalay igala hadal marka shaahidku waxaa weeyaan nabiga alayh salam inuu u shafeecay faabow waa diideen faqaala marka qof dhibaato haysata waad u shafeeci kartaayo war waxa ka daayi waad dhihi kartaa ajir baadna ka helaysaayo ishfacuu tujaru buu nabiga alayh salaam haddaad shafeecdaan ajir baana naga siin buu rasuulka sala allahu alيh wasalam faqaala wuxuu yihi nabiga calayh salaatu wasalaam markuu arkay nimankan say u dhaqmaayaan sanif tamraka buu timirtaada nooc nooc ka dhig sanif ijcalhaa asnaafan qayb qayb sanif asnaaf ka dhig tamraka timirtaada ilan timirta sideedaba intaasoo marxaladay soo martaa isku marxalaba iskuma soo gaadho tu markay timir taagan tahay tubaa radab soo maraysa tubaa cidqi soo maraysa tubaa busri soo maraysa marka nooc kasta ayadoo laftirkeeda intaasoo magac yeelan karta beertoo weyn yaa intaasoo noocoo timira <coughs> yaa ku eli kartaoo kala qolo ah marka wuxuu yidhi nabiga calayh salaam sanif tamaraka timirtaadii asnaaf ka dhig qaybo kula shayin shay kasta oo minhu qaybaha kamidana calaa xidatihi gaarkiisa u tuur intaad goysa qaybtiisa nooc walba oo timirta kamid a hal dhinac hal dhig oo gaar u aruuri orkaroor cidqa ibna zaydin waa sii tafsiiriyey cidqa ibna zayd ibnu zayd timirta la ihaahdo cidqu ibnu zayd magaceeda saasaba cidqu ibnu zayd timirta la yihaahdo gaar u dhig calaa xidda gaar u aruuri waliin timirta geedka liinka la yihahdo liinka ahna calaa xidda gaar u samee qaarkood waxay cidqu ibnu zaydka waa atamru ljayid liinkuna waa timirta radiiga xun baa la yihahdaa maa qadactum min liinatin qur-aankana waa lagu sheegay calaa xidda gaar u aruuri waalcajwa cajwaduna iyaduna calaa xidda gaar u dhig cajwada waa timir gaara ah weeyaduna u fiican oo cajwulmadiina gaar u aruuri uma kadib markaad aruuriso axdirhum nimankaa deynta aabbaha kulahaa soo xaadiro imaada dheh xataa aatiihim xataa aatiika ilaa aan kaaga imaado anigana anna waan ku imaanayaa iyagana ballami fafacaltu sidii baan yeelay uma jaa waa yimi sala allah alيh wasalam soo maarti imaanshaha nabiga oo markii timirti la qaybaqaybeeyey wey xalay waxaan soo maraynay iyadoo taaga nabiga u dhex marmaray sala lah alay sl madaba way dhacday intuu marka hore markuu kari waayey u dhexmaray ilaahay baryey berri baan isku imaanaynaa buu yidhi haddana mar labaad buu timirtii oo la hagaajiyey oo qayb qayb laga dhigay buu u yimid nabigu <clears throat> faqacada alayhi waa kor fadhiistay timrihii meesha yaaleen buu nabig alayh salam ag fadhiistay ilahay buu baryey wakaala markaasuu jaabir bn cabdilaahina miski bilaabay waa iskaga tegay nabiga alayh salaam waxay ku dhamaatay jaabir baa nabiga ugu soo sheegay masaajidka waa ka soo marray salaada casar isagoo tukan inuu u yimid wakaala likulli rajulin nin walbuu u oo dayn aabihii ku lahaa inuu hal nin ka badan yahay baad garanaysaa liyahuudiyin marka lagu leeyahay ama waajidiisi ama waxaa weeyaan nin baa u daraa udhib badnaa xata istawfaa ilaa uu dayntii u oofiyey oo dayntii dhammaanba uu wada siiyey waxay ku lahaayeen abbahood wa tamru timir baa soo hadhay waan soo ogaanay toddobiyo toban inay ahayd wusqi kamaa huwa siday ahayd indhihiisa marka laga hadlaayo kaannahu lam yumasa yumas inaan la taabanin baad moodaaba waxaad moodaa inaan weli la taabanin oon waxbaba laga goyninba ayaad moodaa marka baraka ku dhacday barakadii nabiga sala allahu alayh wasalam waqazawtu maca nabiyi sal l slam waxaa kaloo jirta qiso kaloo jaabir raacsan ayuu iska raaciyey musanifka wuxuu yihi waqazawtu maca nabiy taa hore shafaacadii bay ahayd kasoo gudub qiso kale waatan oo qisatu naalix baa la taana waa qisatu nakiil nakli wey qisatu nakli marka waqazawtu maca nabiy sal slam ayaan duulay calaa naadixin lana hal riti oon lahayn baan kuyaan ku duulay buui naadixa waa ritida reerkaba ka dhexeeye ay ku dhaansadaan beeraha ku waraabsadaan kii baan ku duulay fa asxafa aljamalu ritigiibaa gurguurtay yani acyaa wakal intuu daalay oo noogay ayuu waxaan gurgura daamino socod jiitan cagajiid buu noqday waa ka hahay deena ciidankii nabiga gadaal ka soo gaaray calayh salaam fatakhalafa calaya waa ila haray fawakazahu nabiyu nabiga calayh salaam baa garaacay min khalfii gadaashiisa nusakda qaar waxay qoraan farakazahu nabiyu bira rakazahu yacni rakaza darba garaac xoog le murakaza ayuu nabiga garaacay aad buu u tumay wey qaala waana ku dhawaaqay waanlh waa beriyey qaala wuxuu nabigu yihi biciniihi ritigan iga gad waa markuu bogsaday oo ficnaaday oo wixii agajiidka ka baxay iga gad buu yidhi walaka dahru dhabarkiisana adaa saaraani ila lmadiina laga gaaro caari ama kuu siini sidii baan ugu heshiiyey falamaa danownaa markaan soo dhowaanay waakaan soo marray oo isaga oo qofka uu dan wax ku gadan karee falamaa danownaa markaan soo dhowaanay madiina istaadantu nabigaan ka idan dalbay oo qultu waxaan ku yidhi yaa rasuul allah inii xadiidu cahdin bicursin nin aroos ku cusub baan ahay oo anagoo markaa aroostay baan safar soo galay sidaa darteed dadkan iska socdo iska maashmaashaayo lamid miihi waxaan rabaa inay fasaxdo sii gala madiina dirba qaala wuxuu yidhi famaa tazawajta oo maxaad guursatay qofka waa la weydiin karaa umuurihiisa khaaska ee eh, ku saabsan curfiga caadadan aan ceeb ahayn naagtaan guursatay maxay tahay magaroobba ma gabadh iska dhihi karaa hadduu curfiga diidayni haddii laakiin meelaha qaar aan lagaba hadlin arrimahaas dee ka hadli maysa xadid kusoo deliishan maysa masaladan waxaa weeye masale cibaadaha ma ah waa caadaad ah, caadada unoqonaysa wey walcaadatu muxakama haddiiba maxaa bikaaradeeda iyo gasaantinimadeeda kufarageliy u kudhihi oo dhib kaa soo gaari waxba ha weydiino korka un kala soco marka nabiga alay slam waa weydi famaa tastawayta maxaa guursatay bikran miya amhayan miya garoob baad guursatay qultu shtayiba maya garoob baan guursanaba allow waa kii la qabsadoo la yihi maxaa gabadh u guursan weyni dhallinyaraad tahaye maxaad oogu bilaabatay garoob ood gashaanti u guursan weyday markaasuu calaacalo wuxuu yihi usiiba cabdullaahi waad ogtahay aabbahay cabdullaahi in la asiibay oo la dilay wa taraka uu ka tegay jawaariya gabdha yar yaroo sikaara sii yaryar ilaa toddoba sagaal gaari fatazawajtu waxaan guursaday hayiba mid garooba oo tucallimhuna wax barta oo wa edbisa dumaashi ahaan aan u fiirinayna hooyahaan ay u fiiriyaan digraggu inay tahay naag yar hadday tahay dee gabdha isleeg may noqon laakiin hadda hooy bay tan u qaabili marka waxaa weeyaan hayib waa kaan soo marray khalaa canhaa khalaa canhaa soo marray bacd alikhwa waxay lahaayeen bacd taqaariir waxay qorayaan khalaa canhaa ey cumruhaa dhib ma laha cumdatulqaari waa kale asaguna khalaa canhaa ee twufiya canhaa zawjaha bu asagana marka dee haddii naagtu naag weyn ay tahay oo ninkeedaba ka dhintay naag nin ka dhintay ilmo yar maaha waa naag tajribo leh oo jarabad waa kaa soo maray ayib waa iskeenaysa marka labada riwaayo waa la isku aruurin karaa yani way weyn tahay waxa loo jeedana waxaba weeyaba way weyn tahay waxa loo jeedo wa tuadibuhuna edbisa khibrana way leedahay dhab uma qaala wuxuu yidhi iti ahlaka nabiga alay salaam orod ehelkaada aad buu yidhi riwaayatu fii saxiix muslim wuxuu raaciyey nabiga alayh salaam falkiis ah, alkiis falkiisa alkiis buu yidhi tartiib tartiib safar baad ku maqneed gabadha uma yidhi ay isdiyaariso haddii de arrimuhu ay wax isbedela jiraanna istartiibi ayadoo caado qabtaaba laga yaaba adoo dhalinyaro oo maqnaa iska jir baa la yidhi waa loo yar sarbeebay falkiis alkiis fa akhbartu khaali marka waa tegey madiinuu tegey laakiin riwaayo kale waxay caddaynaysaa in nabiga alayh salaam masjidka uu ka hor imaaday ayaa caddaynaysaa marka waxba ma anfinaysa waa dhici kartaa in wax kala xabisay waa dhici karta lakin marka hore la fasaxay faqadimtu waan soo galay faakbartu khaalid abtigay baan u sheegay buu leeyahay bibayciljamali ritigii inaan gaday ayaan u sheegay ritigii maanta gacantii nabiga alay salam baan ku wareejin rabaa wayga gatay rasuulka falaamani way canaantay abtigay canaanta laba macnoba way keeni kartaayo ma halkii reerka iyo adoonta iyo carruurta in rerka loogu dhaaminayay ayaad gaday inay tahay canaanta waa dhici kartaa war rasuulka maxaad oga gaday ba iskaga siin weyda inay tahayna waa dhici kartaa wallahu aclam lakin labada midkay tahay falaamani waa canaantay saxaabada agtoodana labadaba ka suuragal weeyaan weliba nabiga ala slam maad oga galatay la biciisan maayo ah, walidalika bacd riwaayaat asaga laftirkiisa jaabir wuxuu yihi huwa laka ya rasuul allah markuu yihi bicnihi huwa laka ya rasuul lah waa ka xishooday iska qaado faakbartu waxaan u sheegay biciyaa-iljamali ritigaa riti aan sii haysan karna maaha riti cayi ah oo aan socod lahayn oo reerka igaba reebay iyo safarta iga reebay buu ahaa nabiga calayh salaam baa u duceey oo u dhaaway sidaa darteed asagaan ka gaday wa biladiina waan u sheegay wixii kaana dhacay maca min annabiyi nabiga calayh salaatu wasalaam uu sameeyey wa wagsii garaaciisa iyaahu ritiga garaacay nabiga calayh salaam shaqo ku bixi waa kii ilaahay baryey ee garaacay ee markaa ritigii hadduuba nabiga calayh salaam u mohday waa iska siiyey buu leehay rasiilka rasuulkana waxbaa u qarsoon sala allahu calayh waaalih wasalam wuxuu rabaa si hayru mubaashira iyo xoolihiisa usii rabaa si si dadban falama qadima nabiyu sala allahu alayh wasalam markuu nabiga soo galay qadima nabiyu madiina qadawtu ilaahi waan kula kallahay biljamali ritigii baan u geeyey fa acdaanii waa isiiyey hamana ljamali ritiga lacagtiisii waa kii bilaal uu dhihi jiray owfin lahu daynahu arji una ziyaadi waa siiyey waljamala ritigina fartaa laga geliyey wasahmiina waa laysiiyey nasiibkaygii iyo qorigaygii maca alqowmi qowmka ila jihaad baa lagu maqnaaye haniimadii la qaybsana qaybteeda laga siiyey bui saddex shay baa laiskugu daray waa ilaalin gaara dadka noocaasa iska durafaysanee xaalad gaara ay jirto ee in kawarhayn gaara laga warhayaa loo baahanya kawarhayn gaara in laga warhayo si gaara loo ogaado waa ka waraayay rasuulka sala allah alيh wasalam marka ritigii intuu siiyey lacagtiisina ugu daray iyo weliba sahmigiina haddana siiyey dadkii baad lamid tahay buu yidhi looma xisaabin baabu maa yunhaa waxaa la nahyi can idaacati اlmaal xoolaha in la dayaco idaacat اlmaal waxaa weeyaan sarfuhaa fii gayri masaarifiha xoolahan ilaahay baa ku siiyey subxaanaه wa tacaala inaad wado wanaagsanna kasoo kasabto wado wanaagsan kubixisaa la rabaa jid wanaagsan jid aan mubaax ahayn oon banaaneyn haddaad ku bixiso walow hal shilin allah ka dhige mumadir baa qofka la dhihi idaacatulmaal baa lagu magacaabi hadduu <coughs> xoolo fara badan bixiyo laakiin jid wanaagsan uu ku bixiyana idaacatulmaal lagu magacaabi maayo <coughs> marka xoolaha dayacoodu waa wadda aan banaaneyn inaad ku bixisaa la yihahda wa qowlilaahi tacaala baa ubaab u ama ayadana baabka baaba oo baabka lagu cadfaayaaye wallaahu ilaahay laa yuxibu اlfasaad fasaadka iyo in adduunyada la fasaadiyo ma jeclo fasaadkan waxaa ka mid ah in xoolihii meel aan ahayn looga bixiyo xagga xaaraanta iyo aalaatu lahwiga iyo munkarka iyo waxa in lagu bixiyo walaa yuslixu ilaahay ma hagaajiyo ah, camal mufsidiin aayad kale wey wa tacaala laa yusliu laa yuslixu camal mufsidiin mufsidiinta camalka ay samaynayaanoo ay kamid tahay tabdiilka iyo xoolaha wadaxun lagu bixiyo wa tacaala wa ila fii qowlihi tacaala buu nabigu ka hadlay wuxuu yihi asalaatuka taamuruka an natruka maa yacbudu aabaa'una shucayb calayhi salaatu wasalaam nin qiimo badan oo nabi oo rasuul ahaa waxaaba lagu magacaabaaba khaiibu اlambiyaa ninkay dhaheen ma nafqahu kaiira mima taquul ninkay kuleeyihiin waa ninkii lagu naanaysay khaiibu lambiyaa ambiyada ah, khaiibkoodii niman marka waxay ahayn dhib badan ayaana la halaagay waxyaaluhu ka reebay waxay ahayd inay ilaahay maaragtay ay shari shirki la yimaadaan xagga mucaamaladana way ku xumaayeene beega iyo miiska iyo miisaanka inay ka ilaaliyaan tafiifka iyo fudalinta iyo khayaamada markaase waxay yidhahdeen ma kuu sheegtay asalaatuka miyaa taamuruka ku faraysa an inaan ka tagno maa yacbudu aabaauna aabbayaashaana waxay caabudayaano ilaayaha iyo asnaamta kale ah ow amase an nafcala asalaatuka miyaa taamuru ku amraysa an nafcala inaan samayno fii amwaalina xoolahana ku samayno maa nashaau waxaan doono ah xoolaha anaga waxaan rabnay saan rabnay u tasarufno salaada nin wuxuu ahaa kaiiru salaad uu salaad badnaa marka salaadda uu tukanaya ku qosqosli jireen ku ciyaari jireen marka waxay leeyihin haye salaadaadii miyaad ka dhex aragtay inaad miis dhaqaalaha annaga aad farageliso cibaadaadka anaga iyo duquuskaana inaad farha la gasho ma salaaddaa kuu sheegtay mi hadday salaadda de ogaan lahaayeen waxaaso dhan way ka reebeen ina salaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar salaaddii baa haday ayna qiimaheeda garanayninba munkarka iyo xumaan oo dhan ba salaaddaa ku filanba oo kaa reebi laheyd waa jasaas iyo istihzaa intaasoo dhanna waxaa way ilahay keligii caabuda iyo walaa tabkhasu naasa ashyaahum wax ka fiican maa jira xoolaha dadka ha nusqaaminin ha khayaamina ilahayna keligii caabuda wa tacaala walaa tu'tuu sufahaa amwaalakum dadka sufahada ah hadday yihiin caruur yar yar haween wax maarayn karin dad maarata majaaninoo waalwaalan agoon aan xoolahooda gacanta loo gelin karin kuwa xoolaha u gelinin xoolahan waxaa weeyaan jacala lahu lakum qiyaama ah, maciishadiin iyo noloshiinay ku taagan xoolaha wax la iska bixin karo oo meelaan munaasibin iskaga daadaadin kara ma ahee ha u dhiibina ayagana masruufkoodii irsaaqadoodii hadal fiican kula dhaqma oo hadlayacina wamaa yunhaa wa maa yunhaa waxaa la reebayna waa u can ilkhidaaci khayaamaa baaca iyo shiraha iyo mucaamalaadka maaliga ee dhaqaalaha ku saabsan in khayaamo lala imaado waa la reebay xadaanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyaynata can cabdillahi bni dinaar qaala samictu ibna cumara radi allahu canhuma maa maqlo qaala yihi qaala rajulu linabiy nin baa nabiga alayه الsalaam wuxuu ku yihi waxbaan ka tegi miya wma yunhى can اlkhidaaci nusada way jirtaa wاlxajru fi dalika soo ma baabkay raacsanta nuskada haddaan hayo waa ka booday waa ka gooyeyba laakiin way jirtaa wاlxajru fi dalika oo waxay ku cadfan tahay idaacaة اlmaal baabu maa yunhى can idaacaةi اlmaalidaasay ku cadfan tahayo wa baabu اlxajri fi dalika haddii idaacatulmaal qofka uu ku dhaqaaqo xoolihiisii uu maamulkeeda halleeyo xoolaha anaa iska laho saan rabaan yeeli laga yeeli mahaye xajri baa lagu samaynaya xajriguna waxaa weeyaan waa xabs iyo xanibid in xoolaha laga xanibo laga reebo tasarufkii baa laga reebayaa baabkan baabulxajri ahna sidiisuba laba maslaxa ayaa keenta yaa loo sameeyaa qofkan xoolihiisa marka laga xajrinayo maslaxatun tacuudu cala almaxjuuri calayh qofkan la xabisaaye loo diidaya tasarufka iyo maslaxa u tahayba in xoolaha laga reebo ninkan mubadirkaa kan yara saqiirkahe aan maaraysan karin majruunka waalan dadka noocaasa ah in xoolahan la yidhaahdo idinka waa gacantan inagu hayn la yidhaahdo dantoodaa ku jirta ayaga dantoodaa ku jirta midna waxaa weeyaan limaslaxati xaqi saaxib alxajri ninkan la xajrinaayo ee la xabisaayo xoolaha laga reebayo dad aan ahayn xuquuq ay ku leeyihiin xoolahan dartood dartood baa loo reebaya xuquuq dad kale ay leeyihiin yaa xoolaha ninkan looga reebi oo waa kee mufliskii wey mufliska marka xoolaha laga reebaayo duyuun dad kale ay ku leeyihiin ayaa la badbaadinaya dad kale xoolahood baa looga laga gaaraya ka gaara ninkaa ka gaara intaa yaa laleeyahy waa laga qabanaya iyuna wada baabi'inine marka labadaa maslaxada waa loo sameeyaa maslaxa qofka laftigiisa unoqonayso iyo maslaxa dad kale xuquuqdooda unoqonayso marka walxajri fi dalik xadaثana abu nucaym qala xadaثana sufyaan can cabdillahi bni dinaar qaala samictu bna cumara radi allahu canهuma qaal qaala rajulu linabiy nin baa nabiga ku yihi sala اla alay slam inii ukhdacu fi lbuyuuci nabi allo beeca waa lay khiyaamaa buu yidhi nin oday oo beec mushtarkana muddo ku soo koray oo waxaan tijaaraba ahayn aan garanayn laakiin xoogow madaxa wax ka gaareen oo aan xisaabtiiba kala garan karin ayuu ahaa munqid ibnu xiyaan ibnu xayaan marka waa lay khiyaamaay maxaan sameeyaa buu yidhi marka wixii ay dhammaato kala dhaqaaqno oo haddii inta la wada joogo maalam yatafaraqa khiyaar buu lahaan lahaa markii la kala tegey kadib baa waxaa leeya waxaan sax maaha waxbaa kaa maqan suuqa intaa kama joogo faqaala wuxuu yihi nabiga alay slam idaa baayacta faqul laa khilaaba haddii aad wax gadanayso marka u horaysa waxaad tirahdaa laa khilaaba dheh haddaba hay khayaamina qofkan iska kaa ehbihiyey ee kaa afeeftay haddaad khayaanto yani ma dhihi kartid nin weyn oo caqlila ah buu ahaaye beecan suuqa intaabu asaga ayaan u maleeyey inuu ka waday oo ogol yahay oo ridihiisaa ku kala gadanay ma dhihi kartide afeeftiisaa la qaadan laa khilaaba qofkani soo kuma dhihin ahaa isaga beecii iyo suuqa wuxuu ka joogay haddaadan ka gadin u soo xoolihiisaa lagu leeyahy waa ka afiiftay fa kaana arajulu yaquulu ninka saasuu dhihi jiray oo laa khilaaf waa soo maray kitaab albuyuuc baa ku maray in arrintaa ayada iyo masaa-isha iyo waxaa laga fahmaayana ay tahay waxaa la yihahda khiyaar khiyaarka anwaacdiisa kamida oo haddii cuyuub iyo wax iyo qabni iyo khiyaamo iyo qofka uu arkay lagu sameeyey wixii asagaa waa ka noqon karaa waa ka noqon karaa waa soo celin karaa ayib laakiin ninkii asaga ahaa xajri laguma samaynin waa la tootoosiyey saadheh baa la yidhi haddii marka loo arko in uuna sidaa waxba anfacaynin xajri marka waa ku dhici kara waa la ajrin karaa laakiin xanafiyada xadiidka daliishata oo waxay leeyihiin laa xajra lilkabiiri qof weyn oo qaangaara lamaba xajrin karay qabaan ayagu laakiin waxa weeyaan xadiidkii fi saxiix muslim ku sugnaayay najdat alxaruuri najdat alxaruuri nin la dhihi jiro khawaarijta hogaamiyaheedaba warqad usoo qoray ibnu cabaas oo su-aalu weydiiyey wuxuu yihi mataa yanqaicu yutumul yatiimi ilmaha agoon qofka agoonka ah agoonnimadiisa goormay dhammaan markaasu wuxuu yihi haddii uu qofkan asaga ah uu xoolahiisii iyo maslaxadiisa kala garanba waayo garba ka soo baxee xoolaha gacanta lagu hayn manaa waa maxjuur marka waa qof qaangaar maxjuura waa marka waa caddaynaysaa masaladaas in la xajrin karo oo isagoo weyn xadiista xanaafta lagu radiyey kamidta qaala xadaanii cuثmaan cuثmaan ibnu abi shayba weeyaane qaala xadaanaa jariir ibn cabdilxamiid dabi can mansuur ibni muctamirin can shacbiyi caamir bn sharaaxiil an waraad mawla mugiiraa bn shucba an mugiiraa bn shucba radia allahu canhu qaal qaala rasuul lahi qaala nabiyu sal slm wuxuu yidhi in allaha xarama calaykum ilaahay wuxuu inaga xarimay dadow cuquuqal ummahaati hooyooyinkii inaad ku caasi noqotaan aabbaha iyo hooyada labadaba in lagu caasiya lama ogolo waa xaaraan laakiin hooyadu waa ka daciifsan tahay aabbaha waa ka tabaryar tahay biriga iyo sabafalkana waa inay ka badsato hooyada aabbaha ka badsato xagga marka cuquuquna waa ka weyn yahay in hooyada lagu caasiyo aabbaha waa ka daranta wawaadu lbanaati caruurtood nolosha ku xabaashaanna ilaahay waa inaga xarimay wayda mawduuda su-uuladi weeyaanoo muxaram weeyaan way xabaali jireen gabdhaha ceeb bay ka cararayaan mararka qaarkoodna faqri iyo dhaqaalay ka cararayaan marka tan labadaba waa la xarimay wamanca wahaatin waa labadaba waa la diiday mancida waxaa weeyaan inaad diiddo wixii xuquuqoo lagu lahaa wahaatin haddana aad xaqaada lahayn dalabto a keenun ha baranine macnaha waxaa weeyaan keenun ha baranin wax diididan ah dhankan diidi xaggana keen baad dhihi iska ilaali wey wamancin ha diidin xuquuqdii lagugu lahaa wahaatin ha dalbin waxaadan xaq u lahayn wakariha lakum wuxuu ilaahay inii nacay qiila waqaala hadalla aan xaqiiqadiisa iyo sanadkiisa iyo asalkiisa la hubin inaad tiraa ka sheekayso qiila waxaa la yidhi waqaala wuxuu yidhi inaad ku hayso waxaan la hubsanin kafaa bilmari iثman an yuxaditثa bikuli ma samic muslim fii saxiixi muqadimati saxiixi waa ka soo arooriyey nabiga alay slam inu qofka waxaa dembi ugu filan wax uu maqlo dhan inuu ka sheekeeyo dembi intaasaa ugu filanba wa karata su'aali su-aasha faraha badan een macno lahayn ee aan cilmi ku salaysnayn ee tacanud iyo maaratay un qofka ku adkee ah ayadana waa laisku diiday su-aasha maaliga ee ah, dhaqaalaha iyo xoolaha ku saabsan ee ayadana wax daruura kugu xumbaara aan jirin ilxaaxa iyadana waa la diiday wa idaacat almaali xoolaha in la dayaco intaas u dambaysa wa idaacat almaal iyo xadiidkan musanifka baabkan ugu keenay xoolaha dayacooda in xoolaha la dayaco markaasi xaaraam weeye waxaana ka dhalanaya dayaac hadduu xoolaha lagu sameyo la dayaco safah baa ka dhalanaya safihana wاlxajri fii dalika ayaa soo geli waa la xabise xoolihii inuu ku tasarufo yaa laga reebaya baabulcabd addoonkii oo alcabdu addoonku raacin fii maali sayidi waxaa la raaciyey oo mas-uul ka yahay oo lagula xisaabtamaya dunya akharaba fii maali sayidi sayidkiisa xoolihiisii uu gacanta ku hayey ayaa la raaciyey walaa yacmalu kumana shaqayn karo ilaa biidnihi fasaxiisa mooyeen sayidka wuxuu fasaxay oo ogolaaday iyo qaabkuu yihi u maaree waxaan ahayn faraha lama geli karo iskama gadgadi karo iskama iibin karo qof iskama siisiin karo idanka sayidkiiba ku socon xadaثana abulyaman alxakam bnu naafic akhbarana shucayb bn abi xamzata can aلzuhriy qaala wuxuu yihi akhbaranii salim bn cabdilah can cabdilahi bn cumar radi allahu canhuma anahu samica rasuula lahi sal slam u maqlo yaquulu leh kulukum dhammaantiin dadaw biduuna istina wixii wax laga soo reebay uusan jirin raacin baa tihiin qof walbaba waxbaa la raaciyey oo xil baa la saaray wamasuulu waana la weydiin doonaa kullukum dhammaantiin can raciyatii wixii nina raaciyey baa laisweydiin doonaa walmaratu tafsiil baaba kala galay bacd alamila miaalaha laga sheegay miaaladu marka xasri ma keenaane waxaa weeyaan litawdiixun inaad wax ka fahanto kuwan intaan aan waxaan la sheeginna mas-uuliyaddii way saaran tahay walmaratu haweenaydii fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisii yaa raaciyatun ay raacsan raacday oo la raaciyey oo laga rabaa inay ka warhayso ninkii iyo xoolihiisii iyo caruurtiisii yay mas-uul ka tahay oo gacanteeda ku jira wahiya mas-uulatun waa la weydiin doona an raciyataha wixii la raaciya la weydiin doonaa maalinta qiyaamo wlkhaadimu khaadimka fii maali sayidii sayidkiisa xoolihiisaa raacii la raaciyey hadduu khaadim addoona yahay iyo mid shaqaala hadduu yahay o soo wadagelayaan wahuwa mas-uulu waxaa la weydiin can raaciyatihi wixii la raaciyey <clears throat> qaala wuxuu leeyahay raawigu cabdullahi bn cumar fasamictu haaulaa'i min rasuuli illah intaas nabigaa ka maqlay calayh salaam wa axsibu waxaan u malayn annabiya calayhi الsalaam qaala inuu ku daray wاrajulu ninku fii maali abiihi aabbihi xoolihiisa raacin la raaciyey wahuwa mas-uulu waa la weydiin can raciyati baa la weydiin doona wixii la raaciyey fakulukum ka cumuum baa lagu bilaabay waana lagu waa lagu khatimay fakulukum dhammaantiin intii la sheegay iyo intaan la sheeginba raacin qof walba xil iyo mas-uuliyad baa saaran wa kulukum mas-uulun waa la weydiin doonaa can raciyatihi wixii la raaciyey bismi اllahi الraxmaan الraxiim kitaab اkhusuumaat khusuumaadkii buu ku saabsan yahi baabu maa yani doodihii wey doodihii sha waxaa rabtan caawa intaas iskaga daayo ya saas ma rabtan waayo haben habeen waa lasyar cadaadiyaay bal intaas caawa ha joogo bilah towfiq salى اllah waslm alى nabiyina mxamed